بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى من سار على نهجهم إلى يوم الدين وبعد باب الإعراب والبناء باب الإعراب والبناء cashirkeennu wuxuu ka bilaabmayaa maanta in sha allahu tacaala baabka icraabka iyo binaha waxaynu u baahannahay inaan ogaano afar qodob inaan ogaano oo isku dhadhow ayaa jira horta icraab maxaa loo yaqaanaa oo icraab muxuu noqonaya waa qodobka koobaad qodobka labaadna bine maxaa loo yaqaanaa oo binuhu muxuu noqonayaa waa qodobka labaad qodobka saddexaad mucrab maxaa la yidhaah oo mucrabku waa maxay qodobka afraadna mebni maxaa la yidhaah oo mebnigu muxuu noqonaya afartaa qodob oo afartaba tacriifkooga aynu ogaano qaybahooga iyo aqsaamtooda aan ogaano ayuu cashirkeennani ka hadli doonaa in sha allahu tacaala baabulicraabi walbinaa'i waa baabka icraabka iyo binaha ereyga baab ah waa halka dhismaha laga soo gelayo ayaa baab la yidhah meelaha dhismaha laga soo gelayo ayaa baab la yidhaahdaa baabulicraabi walbinaa baabkani waa facalo oo muctalulcayni bilwaawi ah asalkiisu bawabun buu ahaa qaacido qalbi loo yaqaano ayaa wowgii alif ka dhigtay oo baabun baa loogu dhawaaqay laakiin alifkaasi wow buu ahaa waxaa lagu garanayaa alifku inuu wow ahaa jamcu tagsiirka ayaa abwaab la yidhaahyo wowgu uu soo baxa abwaab kolka abwaab markaynu nidhaahno wowgii si toosa u baxaya baabulicraab ereyga alicraabihi luqana wuu inooga baahan yahay isilaaxna wuu inooga baahan yahay sababta uu sheekhu icraabka u hormariyey uu binaha uga hormariyey inaan ka hadallana wuu u baahan yahay icraabku marka la doonayo luqa ahaan waxa icraab loo yaqaan macaani fara badan baa lagu idlaaqaa waxaa ka mid a alibaana in shayga la caddeeyo waxaa la yidhaha acraba fulaanun camaa fii nafsihi hebel wuxuu caddeeyey wixii naftiisa ku dhex jiray waxa ka mida ataxsiin kamida ka waxaa la yidhaahdaa acrabtu shaya ay xasantuhu shaygii waan qurxiyey ayaa la yidhaahdaa waxa kamida mida arab acrab allaahu almacidda ilaahay baa calooshii bedelay ama caribad macidatulbaciir baa la yidhaahdaa oo waa bedelid bay taasina noqonaysaa luqada haddaba macaani tiro ayaa loo yaqaanaa oo ereyga icraabihi uu ku yimaado ayaa jira macaani aad u fara badan ayuu ereygan icraabihi luqa ku imanaya isilaaxa marka la doonayo isilaaxa naxwiyiinta ama ragga naxwaha yaqaana istilaaxooga marka la rabo icraabka laba madhab ku jira madhab wuxuu leeyahay waa macnawiyo waa tagayuru axwaali awaakhiri lkelimaat likhtilaafi alcawaamil adaakhilati calayha lafdan ow taqdiiran waxa weeye tagayuru axwaali awaakhiri lkalimaat tagayur waa isbedelid ama doorsoon axwaal awaakhiri lkelimaat kelmadaha xarafkooga ugu dambeeya axwaashooda oo xaraka looga jeedo xarakadaas isbedelka ay samayso ayaa icraab la yidhaahdaa sababta isbedelkuna waa likhtilaafi alcawaamil adaakhilati calayha caamilo ka horeeya ayaa sabab u ah oo ka qayb qaadanaya inay isbedesho mar caamil rafco ayaa meesha imanoo waa la rafcin marna caamil nasbo ayaa meesha imanoo waa la nasbin marna caamil jasmo ayaa imanaya marna caamil jarbaa imanaya walikhtilaafi alcawaamil adaakhilati alayha haddaba icraabka tagyiir halkay ka yidhaahdiin tagayur baa fiican sheekheennu wuu tilmaamay oo isagu tagyiir buu qaatay oo wuxuu ku tilmaamay alcraabu تغyiiru أwaakhir الkelimi liاkhtilaafi الcawaamili الdaakhilaةi عليها lafda أw taqdiiran intaasi waa icraabka sida ay kuufiyiintu ku tacriifiyeen isilaaxa ayaa loo yaqaanaa alcraabu icraabku tagyiir waa doorin mise waa doorsoon midkeebaa saxa ma doorin baan ku macnaynaa mise doorsoon baynu ku macnaynaa eeg doorin ihi waa inoo qoran oo ereyga doorsoon ihina waa tagayur wey taayur kolka ma taayur baan u qaataa mise takyiir baan ku daayaa taayur baan ayaa ayaa saxa taayur takyiir maaha waayo icraabku sidiisaba kelmada iskale oo waxa la icraabaya waa kelmad waa tilmaan ama waa sifo kelmadu leedahay marka laga hadlayo icraab alicraab marka aan ka hadlayno kelmaddaa iskale qofka mutakalimka ihi male mutakalimka ma aha waa kelmada lafteeda ayaa icraabka leh hadaba sidaa darteed haddii maalan anigu mobeelkaa hadii mobeelkaa aan rido mobeelkaasan hadda miiskan ka dul rido dhulkaan ku riday eeg laba ficil baa meesha wada yaala midi waa ridid ama waa riddaa la riixay xaggaa uu dhacay midina waa rididdaa aan riday aqbalka uu aqbalay oo dhicitaanka ah hadaba anigu maxaan leeyahay ma dhicitaan baan leeyahay anigu oo anaa dhacay mise ridid baan leeyahay oo waxbaan riday anuu ridid baan leeyahay saw maaha mobeelku isagu ma ridid buu leeyahay mise dhicid buu leeyahay mobeelku midkuu leeyahay dhicid buu leeyahay haddaba qofku markuu kelmadda ku hadlo ereyga kelmadda a marka lagu hadlo ee kelmadda ha lagu hadle la yidhaahdo tagyiirku qofka mutakalimkaa iskale oo mutakalimkaa wax bedela kelmaddu waxay leedahayna waa tagayur oo doorsoon bay kelmadu leedahay oo way doorsoomaysaa sida aynu ognahay alicraabu icraabku waa takhyiiru awaakhiri lkelim kelimka ama kelmadaha aakhirkooga dambe doorsoonka uu doorsoomo ayaa horta icraab la yidhaahdaa haddaba kelmadda aakhirkeegu ma doorsoomo sida la og yahay e kelmadda aakhirkeega xarakadeedaa doorsoonta waxaynu ognahay halkaa inuu sheekhu ka tegey xarakaad ama axwaal ayuu ka tegey kolka waa alicraab taghyiir axwaal awaakhir ilkelim ereygaa kelim ihi kelimka waxaa loo yaqaanay maa tarakaba min alaai kelimaatin fa aktar saddex kelmadood iyo waxa ka badan baa kelim la odhan jiray hadda kelimkan waxaa looga jeedaa ismiga daahirkaa sideediisa qaybood iyo ficilka mudaaric saddexdiisa qaybood intaasa hadda kelimka looga jeedaa waa koob iyo toban kolka ismiga daahirkaa sideediisii qaybood iyo ficilka mudaaric saddexdiisii ayaa kelimkan loo jeedaa aakhirkan doorsoomaya ee awaakhiril kelimu ina yidhi ama xaqiiqa ha ahaado oo waxaa doorsoomaya aakhirkii dhabta ah xarakadiisii weeyi ama xukmi ha ahaado oo aakhirkuma doorsoomaye mid xukun ahaan aakhir u ah ayay xarakadiisu doorsoomaysaa masalan moxamed xarafka ugu dambeeya waa kee moxamed markaan soo qaadano daalkaa ugu dambeeya haddaba muxamed daalkiisa oo kii ugu dambeeyey ah ayay xarakadiisu door doordoorsoomaysaayo marna waxay noqonaysaa godaal oo jaaa muxamedun baa la odhan marna waxay noqonaysaa kordhow oo ra'aytu muxamedan baa la odhan marna waxay noqonaysaa hoosdhig oo marartu bi bimuxamedin baa la odhan kolka xarafka ugu dambeeya ee kelmadu ay leedahay xarakadiisa ayaa doordoorsoomaysa waa kelmada xarafkeega ugu dambeeya waxaynu ognahay haddaba taa inagoo ka duulayna ama halkaa inagoo ka duulaynaa inuu muxamed xarafkii ugu dambeeyey xarakadiisu doorsoontay haddaba haddaan soo qaato kelmadda demuna waa dhiig demun haddaan soo qaato demun miimkaa xarakadiisaa doorsoomi maxaan odhanayaa haadaa demun baan odhan waan goday haddana waxaan odhanayaa akhadtu daman baan odhan waan kor waxaan odhanayaa bidamin baan odhanayaa bidamin qutila fulaan bidamin baaridin baan odhanayaa bidamin waan hoos dhigay haddaba xarakadan iminka ereyga isbedbedelaya xarakadiisu waa miimka saw maaha demun ku jira dee miimkaasi aakhir ma aha damun kelmadda ah aakhirkeegu miim ma ahayne kelmadee aakhirkeegu ya buu ahaa oo damun waxa ugu dambayn jiray waa ya maxay ahayd markaa damyun bay ahayd damyun damyun bay ahayd waayo af carabiga waxaa la og yahay erey mucraba oo laba xarafihi inuuna jirin sidaa ogow erey mucraba oo laba xarafihi asalba kelmad ismi mutamakina oo laba xarafihi ma jiro kolona waxay yidhaahdeen wuu jiraaye mucrab laba xarafihiye xarfulayn buuna ku dhammaanin waxaa la ogyahay yahay kelmaduhu saddex bay ka bilowdaan saddex xaraf baa ugu yar haddaba damun markaan arko yadun markaan arko abun markaan arko akhun markaan arko waa imise xaraf damun saw laba xaraf maaha damun saw laba xaraf ma aha waxaa la ogaaday xaraf inuu meesha ka maqan yahay ereyga abun ah abun saw aabba ma aha waxaa la ogaaday inuu xaraf meesha ka maqan yahay abun markaan idhaahdo oo xarafka abun ka maqani muxuu noqonayaa waa wowbaa ka maqan bal musanihiisa sheeg laba aabba baldhe wowgaa kuu soo bixi doone maxaan odhanayaa abawaani markaan idhaa wowgani xagguu ka yimid abawaani ku jiraa wowgan abawani ku jiraa waa wowgii marka hore maqnaa weeyaan akhun hadda wow baa ka maqanoo wow baa ugu dambeeyey marka aan doonayo inaan musanne ka dhigo akhawaani baan odhanoo wowgii caadi buu usoo baxaya waxaan u jeednaa haddaba haddaad aragto ismi laba xaraf ka kooban xaraf baa ka xadfan baa la yidhaah ilaa kelmadda maca'a mooye ereyga maca'a af arabiga marka la baadhay iyadu sidaa waxba kama xadfana bay rag badani qaateen haddaba waxaynu nidhi aakhirkaa kelmadda awaakhir ilkelim aakhirkaasi ama aakhir xaqiiqa ah ha ahaada sida muxamed oo kale ama aakhir xukmi ah ha ahaado sida demun oo kale demun waxaa isbedbedelaya miimka miimkuna aakhir maahae yaba aakhir ah kolkaa yadii lama qiimaynayo alicraabu icraabku tagyiiru awaakhirlkelimi kelimka aakhiradiisa xarakadoodu doorsoonka ay samaynayso ayaa la waa inay xarakadu kolla godaal noqoto kolla kordhig kolla hoos dhig sababta ay u doorsoomaysaana waa liikhtilaafi alcawaamil cawaamisha iskhilaafkeega adaakhilati calayhaa dusha ka gelaysa lafdan lafdiga ayay ka doorsoomi ow taqdiiran ama taqdiirta ayay ka doorsoomi halkaa sheekhu wuxuu inoo tilmaamay marka ereygu laba xarako ama saddex xarako oo kala duwan uu qaadanayo ee xarakadaasi icraab ay noqonayso waxa shardiya in caamil sabab u ihi uu jiro caamil marna godaya marna kor dhigaya marna hoos dhigaya ama marna reebaya waa inuu jiro caamil waa inuu jiro haddaba likhtilaaf alcawaamil cawaamil iskhilaafaysaa waa inay jirto ereygan khilaafka ama arkaysiina halkan ku qoran khilaafkii la dhexdhexaadin jire suluxa lagu dhexdhexaadin jiray ma aha khilaafkani waa isweydaarasho waa layshaystaa ma aha waa isweydaarasho marna caamil wax rafcinaya imanaya marna caamil wax nasbinaya ayaa imanaya marna caamil wax jeraya ayaa imanaya ereyga khilaafki ihi inuuna khilaaf ahayn waxaan kugu tusayaa qaacidaa jirta baab idili uu kaa khaldamayo baab idili haddaad khilaafka waa layshaystaa una tidhaahdo iminka bal macallimiinta qur-aanka aynu waraysano soo maynaan arag eh, aayadan waa la isku khilaafayo eh, toddobadii qaari baa isku khilaafay ama tobankii qaari baa isku khilaafay in la yidhaahdo khilaafkaasi ma aha inuu qaariganina leeyahay maalikii baa la odhanaya waa alif baa lagu taagaya kan kalena inuu leeyahay alif laguma taagayo sidaa ma aha waayo aayad idil oo dee mutawaatira inaad beenisaa khatar bayba ku geynaysaaba khilaafkaa quraada dhexdooda lagaga warbixiya waa kala duwanaansha uun qaari hebelna sidanuu akhriyey qaarigii kalena kiyoon taa ka hadal oon odhanin ma jirto iyo wuu jirtaa toona kii on taa ka hadal uunbuu tan kale akhriyey baa la yidhaahdaa kolka ereyga khilaaf ah yaynaan moodin mar kasta inuu yahay wax laysku haysto oo dhexdhexaadin u baahan likhtilaafi alcawaamil cawaamil iskhilaafaysa bimacnaa cawaamil isweydaaranaysa muxamed markaan godayo wax faacil ka dhigtaa waa inuu ka hormaraa jaaa muxamedun muxamed markaan kor dhigayo wax mafcuul ka dhigtaa waa inuu ka hormaraa ra'aytu muxamedan muxamed markaan hoos dhigayo wax majruur ka dhigo oo xurufuljarki waa inuu ka hormaraa marartu bimuxamedin ficilka yadribu markaan jasminayo erey jasmiya waa inuu ka hormaraa haddaba cawaamishaasi waa inay jirto likhtilaafi alcawaamil caamilkaasi waa inuu jiro adaakhilati calayha dusha ka gelaysa haddaba cawaamisha culimo dusha ka gelaysa sida aan arkayno cawaamishaasi ama lafdi ha ahaata caamil muuqda ama macnawi ha ahaata caamil an oo qarsoon ibtiduhu waa caamil qarsoon tajarudkuna waa caamil qarsoon labada ayaa la ogyahay cawaamil qarsoon oo dhaba inay yihiin laakiin ragga qaar baa tabiciye soo daray oo yidhi tabiciyadana noogu dara waa caamil qarsoone mas'aladaasi waa daciif haddaba cawaamisha ereyga ku camal falaysaa waxay noqon karaan kuwa muuqda waxa kalay noqon karaan kuwa aan muuqan oo qarsoonna way noqon karaan ereygaasi wuxuu inaga saaray kelmadda xaysu ah sagaal siyood bay carabtu ugu dhawaaqaan ereyga xaysu ah qole way godaanoo xaysu bay yidhaahdeen qolana way kor dhabaanoo xaysa bay yidhaahdeen qolana way hoos dhigaanoo xaysi bay yidhaahdeen saddexdaaba ya-baan akhriyee saddexdaasoo alif la akhriyayaana waa jiraa waa xaasu iyo xaasa iyo xaasi isla saddex kaleo wow la akhriyayaana way jiraan waa xawsu iyo xawsa iyo xawsi sagaalkaa weji ee kelimatu xaysu carab xaggooga kaga sugan xarakadan u dambaysaee isbedbedelaysaa ma aha caamil waxa weeye ikhtilaafu lahajaad carabta qaar iyo qabaa'ilkooga qabiil baa xaysu odhanaya qabiilka kalena xaysa buu odhanayaa qabiilka kalena xaysi buu odhanayaa icraabba ma aha haddaba kelmadani waa mabni lafdan lafdiga ayu ka doorsoomi ow taqdiiran ama taqdiirta ayuu ka doorsoomi lafdan ow taqdiiran markaynu nidhaa waxaa laga hadlayaa ereygan xarakadiisu ay isbedelayso waa xaraka la arki karayo oo baa la arkayaa hadduu ismi yahay waa jaaa muxamadun hadduu ficil yahayna waa yakulu caliyun yakuludaa waa daahir ama fadxadiibaa labadaba la arkayaa waxaa la odhanayaa markii fadxada la arkayo ismiga ra'aytu muxammadan ficilkana lanabraxa calayhi caakifiin kasradiibaa la arkayaa ismiga oo marartu bimuxammadin baad odhan ama sukuunkiibaa la arkayaa ficilka oo lam yelid baad odhan mararka qaarna muqadar buuba noqonayaaba hadduu muqadar noqdo damadu ficilkana way ku qadarnaani ismigana way ku qadarnaan jaaa muusa markaan idhaa waa faacil oo ow taqdiiran taa weeye waxaa ku qadaran godaal markaynu leenahay yadcuu muxamadun rabbahu kelmadda yadcuu a waa ficil mudaaric qadaran isla labada haddana fadxihii baa lagu qadarayaa waxaan odhanayaa ra'aytu muusa oo muuseba waa mafcuule fadxaa ku qadaran ficilkana walan tardaa canka alyahuudu tardaa waa ficil alif ku buka lantii nasbinaysay baa ka hormartay haddana fadxihii waa la qadarayaa sukuunkii waa la qadariyo waxaad odhan lam yakuni aladiina kafaruu lam yakuni kasrahana waa la yow marartu biciisa baad odhan ama marartu bifatan baad odhan marartu bifatan haddaba lafdi buu noqonayaa wax la arki karaya xarakooyinkii ama waxaan la arki karayn oo muqadar ah ayuu noqonayaa intaasi waa sida ay kuufiyiintu ku tilmaameen icraab waxa loo yaqaan haddaba ardayo waxaa lagaaga baahan yahay icraabka marka aad sawiranaysid horta waa doorsoon icraabku doorsoon weeye marka aan doorsoonku idhaahdo waxa soo gelaya dhulku markuu abaarsado miyuuna doorsoomin dhulku hadduu abaar noqdo qofku markuu gaboobo miyuuna doorsoom inuuna dhallinyarnimadii iska bedelin masaajidku marka ranjigu ka daato u cawrnaado miyuuna doorsoomin marada cusubi markay duugowdo miyayna doorsoomin kolka doorsoon baa horta icraab la yidhahda waa ogaato doorsoon baa icraab la yidhaahdaa doorsoonkii wuu yahay oo dhulkiibaa doorsoomayo maradiibaa doorsoomaysa masaajidkiibaa doorsoomaya qofkiibaa doorsoomaya haddaba doorsoonkaasi wuxuu khaas ku yahay kelmadda waa in kelmadda ay kelmadi doorsoontaa maxaa iga hadhay markuu dhulku doorsoomo ama cimaamadu doorsoonto ama masaajidku doorsoomo ama qofkuba doorsoomo icraab ma aha waayo doorsoonku doorsoon kelmadeed waa inuu yahay welibana kelmadu hadday xarafka koobaad ka doorsoonto ama ka dhexe ay ka doorsoonto icraab ma aha waa inay xarafka ugu dambaysa ay ka doorsoonto aakhir xaraf waa inay kelmadu ka doorsoontaa kolkan muxamed daalka ayaa ugu dambeeya daalkaasi waa inuu marna godaal ahaadaa marna kordhig marna hoos dhig daa xarafka ugu dambeeye kelmadu doorsoonka uu doorsoomo ayaa icraab la odhanaya welibana doorsoonkaa shardi baa ku xidhane waa inuu caamil sababtii u doorsoomo caamil ku ku camal falaya oo marna godanaya marna kordhigaya waa inuu jiro haddaba culima waxaa halkaa inooga soo baxay icraab marka aad tilmaamaysid in shan qodob lagama maarmaan yihiin horta kow kelmadda xarafkeega ugu dambeeya xarafka ugu dambeeya horta waa inuu doorsoon yahay haddana waxaa doorsoomaya waa inuu kelmad yahay haddana kelmadda xarafkeega ugu dambeeya waa inuu doorsoomayo xarafka ugu dambeeyo ee kelmaddu waa inuu doorsoomayo haddana waa inuu caamil sababtii ku doorsoomayo caamil sababtii afartaa qodob ayaa lagama maarmaana qodob shanaad baa jiro oo isagu waa lilikhraaj iyo lil be-e doorsoonku ama ha muuqdo oo ha la arko ama yaan la arkin waa lafdan ow taqdiiran haddaba lafdan ow taqdiirantaa haddii maxallan lagu soo dari lahaa icraabka inaga waalan lahaa ow maxallanun halkaa haddii lagu dari lahaa waxa inagu badbaa inagu soo furmi lahayd aynaan bilo idil dhammayn karneen ow maxallan haddii halkaa la keeni lahaa kolka sidaa darteed ardayga waxaa loogu talagalay wuxuu qaadan karo uun inuu arko ayaa loogu talagalay alicraabu icraabku tagyiiru awaakirilkelimi awaakhirtaa axwaal baa ka maqan baynu nidhi alicraabu icraabku tagyiiru axwaali awaakirilkelimi kelmadaha aakhiradooda xarakadoodu doorsoonka ay doorsoonto weeye liikhtilaafilcawaamili cawaamisha iskhilaafkeegana ay ku doorsoonto cawaamishii addaakhilati calayhaa dusha ka gelaysay lafdan lafdiga ay ka doorsoonto ow taqdiiran ama taqdiirta ay ka doorsoonto tacriifka ama kuufi baale mise besri kuufi baale icraabkana lama arka ayuu qabaa markaa ninkaasi icraabka muxuu leeyahay lama arka ayuu leeyahay oo maalan wuxuu ku leeyahay jaaa muxamedun ra'aytu muxamedan markaan idhaa muxamed xarafkiisa ugu dambeeyee daalka ah xarakadiisa godaalkiihi markay godaalnimada iska bedelayso ee kordhignimo ay isku bedelaysaa icraab la yidhah hadda godaalka maaha icraabku kordhigana ma aha waa isdhaafida isdhaafidaa lafteeda ayaa icraab la yidhaahdaa markay godaalnimada ka tegayso ee kordhignimo ay u tegayso ama kordhignimo ay ka tegayso ee hoosdhignimo ay tegayso isbedelka isbedelku waa macno nimanka falsafada la yidhah waxay qabaan qur'aan macnaha oo dhanba lama arko iminka maalan farta haddaan dhaqdhaqaajiyo asxaabulfalaasifa waxay ka midaysan yihiin inay ku yidhahdiin dhaqdhaqaaqa ma arkaysid miyaad arkaysin dhaqdhaqaaqa eeg waan garanaynaa dhaqdhaqaaqa waynu garanaynaa oo shaki male inay fartaasi dhaqdhaqaaqayso qofka yidhaha fartaasi ma dhaqdhaqaaqayso been ayuu ayuu u badheedhay laakiin hadaba miyaynu arkaynaa dhaqdhaqaaqa mise ma arkayno halkeebaa garanaysa dhaqdhaqaaqa ma caqligeenaa dareemaya mise isheenaa dareemaysa waxa loo baahan yahay markaa haddii shaygu uu macnaba yahay asxaabu lfalaasifa waxay qabaan isaga lama arko caqligaaga ayaa dareemaya laakiin ha odhanin ishayda ayaa qabanaysa waxayna ku sababaynaya markaa sidaa aan idhaahdo waxay ku leeyihiin farta iyo dhaqdhaqaaqu isku mid maaha waa kala laba farta iyo dhaqdhaqaaqu ma isku midba mise waa kala laba waa kala laba maadaama oo fartuna ay fartan tahay dhaqdhaqaaquna waxa ay samaynayso maxaad aragtaabay kuleeyihin balna tus dee far baa maxaa ka shisheeya daaha dambe daaha dambe hadda looma jeedo khamiiskaygana ha eegi gacantaydan kale ha eegi maxaad aragtaa dee waa farun waxaan far ahayn ood adigu arkaysaa ay ishaadu qabanaysaa ma jirto waxaa loo jeedaa markaa icraabku waa iswaydaarashada oo iswaydaarashadu kol hadday macno noqotay lama arko laakiin waa la garanaya icraabka lama arko waa macnawi bay qabaan nimankaasi waxaana qaatay rag fara badan baa arrinkaa qaatay ragga qaarkood waxayba u nisbeeyeenba siba weyhi oo sheekhii fannigan ah ayay madhabkii madhaban qowlkiisa u nisbeeyeen oo waxay yidhaahdeen kitaabka siba weyhi cidda akhrida waxay hadalkiisa ka fahmi doonaan hadalka waxay ka fahmi doonaan icraabku inuu yahay macnawi oon la arki karaynin nimanka basriyiinta la yidhaah baa ka soo horjeeda jumhuur culamaa baana basriyiinta waafaqday muxaqiqiinta oo dhan ayaa qaatay xataa kuufiyiinta rag ka tirsan ayaa ka soo go'ay oo eh, basriyiinta raacay sheekhii la odhan jiray muraadiga ee eh, sidaynuu ognahay alfiyat ibnu maaliga sharxayay uu ka soo baydhay oo wuxuu yidhi aqrab ila sawaab hada alqowl buu yidhi waa qowlkan basriyiinta qowlka basriyiintu isagaa ardayga bilowga ana u macaan tahay ardayow bilow in qowlka basriga wax lagugu sharxo ayaa ugu wanaagsan sababtuna waxa weeye icraabka iyagu waxay yidhaahdeen kelmadda xarafkeega ugu dambeeya xarakadiisa ayaa icraaba xarakada lafteeda oo ninka basrigii wuxuu ku leeyahay waana madhabka ahlutaxqiiqu ay qabateene godaalka jaaa muxamedun godaalkaasa icraaba oo ra'aytu muxamedan kordhigaasa icraaba oo marartu bimuxamedin hoosdhigaasa icraaba oo lam yerid sukuunkaasa icraaba kolka waxay ku tacriifiyeen iyagu aharun daahirun ow muqadarun yajlibuhu alcaamilu fii aakhiri lkelima waxay idhaahdeen aharun ereyga aharih waa xarakadii iyo reebniinkii iyo xuruuftii wakiilka ka ahayd aharun maxay looga jeedaa ereyga ahar aharku raad buu ahaan jiray laakiin hadda ereygan ahara waxaa looga jeedaa xarakada iyo xuruufta wakiilka ka ah iyo reebniinka iyo hadafka ayaa ahar hadda looga jeedaa waxay basriyiintu yidhaahdeen icraabku waa aharun raad daahirun muuqda oo la arki karo ow muqadarun ama la qadarayo yejlibuhu waxa soo jiida alcaamilu caamilka ayaa soo jiida fii aakhiri lkelima kelmadda aakhirkeega ayuuna ku soo jeedaa haddaba jaaa muxamedun godaalkaasaa icraaba oo ra'aytu muxamedan kordhigaasaa icraaba oo marartu bimuxamedin hoos dhigaasaa icraaba sidaas ayay basriyiinta iyo culimmada ahlu taxqiiquna ay qaateen bal haddaba labadaa madhab aynu qiimaynoo kelimadan icraabno sowmaynaa soo baranin faacilka sida loo icraabo jaaa muxamedun baan icraabayaae eega anoo labadii madhab ku kala salaynaya haddii jaaa muxamedun muxamed haddaan icraabo haddaan kuufi ahay waxaan odhanayaa bal u kuufi haddaan ahay waxaan odhanayaa faacil marfuuc wa calaamatu rafcihi dama ereyga wa calaamatu rafcihi waa maxay eeg rafcuhu waa icraaboo lama arko laakiin calaamatu rafcaha la arkaa rafcaha waxa calaamada iyo astaanta u ah ayaa la arkaa kolka wa calaamatu rafcihi dama rafcaha lama arko calaamadiisa oo dam ah ayaa la arkaa kolkaa damuhu maaha rafcihii iyo icraabkii toona waa calaamadii icraabka ama calaamadii rafcaha weeyi kuufigu wuxuu odhanayaa waa calaamatu rafcihi dama buu odhanaya ninka basrigiihi wuxuu odhanayaa muxamedun markuu icraabayo muxamedun faacil marfuuc wa calaamatu rafcihi ma odhanayo wa rafcuhu dama buu odhan wa rafcuhu dama ereygan wa rafcuhu dama waa maxay macnihiisu bal fiirsada rafcuhu saw mubtade ma aha damana saw khabar ma aha qaacidaa tidhaahda mubtadaha iyo khabarku xagga macnaha way ka midaysan yihiin haddii mubtadiya khabarku kala macno noqdaan iskuba noqon maayaan mubtadiya khabar ma odhan kartaa muxamedun baabun ama muxamedun masjidun masaxba muxamed waa masaajid masaxba maxay saxu noqon weyday muxamedun masjidun dee muxamedna waa qof masaajidkiina waa dhis buu noqday meel dhismaa buu noqday kala labay noqdeen mubtadiya khabarkii laakiin haddaan idhaa muxamedun qaa'imun ka muxamedkaa iyo ka taagan mayna isku qof qura ahayn waa isku qof qura waxaan uga jeedaa qaacidada waxaan ka faa'iidaysanaynaa warafcu dama markay yidhaahdeen ereyga rafcihi waa mubtade ereyga dammiihina waa khabar mubtadiya khabarku isku mid bay ahaayeen rafcaha iyo damuhu waa isku mid markaa rafcaha iyo hee iyo damuhu waa isku mid weeyi inkastoy wax yar oo xagga marka falsafada la joogo mawduuca iyo maxmuulka marka la qiimaynayo maxmuulkaa gudaballaadhan baa la yidhaah mise mawduuca gudaballaadhan masalada maxaa la jiray asxaabu lfalaasifa mawduuca iyo maxmuulka yaa gudaballaadhan bay odhan jireen ma mawduuca mise maxmuulka yaa fara badan iyo maxmuulka hadda masaladaasi waa masale luqawiyiintu in loola noqonayo ibnu cabaas baa yidhi aayadan qur'aankaa markuu ka hadlay waa qaacidada laga qaatayba ilahay sw ma odhan walkaafiruuna hum aalimuun saw aayad saas ma jirin walkaafiruuna hum aalimuun mawduuc mawduucu waa mubtadaha maxmuulkuna waa khabarka kolkaa ma khabarkaa macno badan mise mubtadaha macno badan masilada laga hadlaya waa taa asxaabu lfalaasifa ay ka hadlayaan kolkaa ibnu cabaas isagoo qadiyadaa ka hadlaya wuxuu yidhi ilaaha waxa mahad la yidhi walkaafiruuna hum aalimuun een odhanin waalimuuna hum lkaafiruun eg waalimuuna hum lkaafiruun haddii la odhan lahaa eeg aalimoo dhani muxuu noqon lahaa eeg aalimoo dhani muxuu noqon lahaa kaafir kolkaa khabarkaa macno ballaaran ibnu cabbaas waana dee qof luqadii u dhashay oo ilaahay luqadii baray haddaad aragto nuxaada iyo balaaqada iyo sarfiga iyo waxaan ay inoo sharxayaan waxa weeye dadkii luqadda yaqaanay sidii ay ereygan u isticmaali jireen ereygan sidii loo isticmaalayay oo mararka qaar waxa qasab ah duruufta meesha taalla inaad eegto ood qiimayso duruufta meesha taala ayaad qiimayni mararka qaar waayo hadal caadiya ayaa ayaa mararka qaar ceeb isku bedelaya xilliyada qaar waa meelaha qaar markuu dhaco kolka waa inaad balaaqadiisan taqaanaa duruufta ku xeeran iyo waxyaabaha meeshan ka agdhodhow iyo waa inaad garanaysaa haddaan ku idhahdo maadaa fadhiistay ereyga maadaa fadhiistay soo caadi maaha ya maadaa fadhiistay war maadaa fadhiistay haddaan ku idhahdo waa caadi mushkilad male maaha mushkil hadal ceeba ma aha laakiin mararka qaar buu ceeb noqonaya war maadaa fadhiistay haddaan idhaahdo mararka qaar ceeb buu noqonaya kolka waxaa la doonayaa duruuftan ku xeeran inaad og tahay waa lagama maarmaan culima halkaa waxaynu kaga baxnay eeg ereyga icraab ah saddex tilmaamood baan siinay markaa icraab imise tilmaamood baan siinay saddex tilmaamood oo saddexda tilmaamood waa maxay luqadda waynu tilmaanay oo dhowr macnaynu ku tilmaanay isdilaaxana laba macno oo muhiim baan ku tilmaanay waa macnaha kuufigu uu qabo iyo macnaha basrigu uu qabo icraab saw halkaa kagamaan bixin intaanan icraabka qaybihiisa gaadhin bal ereyga mucraba oo kitaabkeennu uu ka aamusay ila eeg mucrab maxaa la yidhi haddaba icraab soo maynaan tilmaamin ereyga mucrab ah horta maxaa loo yaqaanaa mucrab mucrab maxaan ku macnaynaa waa la icraabe mucrab waa ka la icraabayo kolka mucrabku waxaa la yidhaha almucrab waa kullu kalimatin yatahayar shaklu aakhirihaa waa kullu kalimatin yataghayar shaklu aakhirihaa waa kelmad kaste oo uu isbedelayo shakliga xarakadeedu waa kullu kelimatin yatagayar shaklu aakhirihaa kelmad kaste oo aakhirkeegu uu isbedeli karayo ayaa loo yaqaanaa maxay ama aakhirkeegu isbedelayo ayaa loo yaqaanaa mucrab almucrab markaynu doonayno horta kaas ayuu noqonayaa almucrab waxaynu doonaynaa haddaba culima balila eega mucrabka almucrab waxaynu nidhi waa kullu kelima waa kelmad kaste oo yatahayar uu doorsoomi karayo shaklu aakhiriha aakhirkeegu xarakada uu leeyahay muxamed hadda ma mucraba culima eeg wax dhib leh ha u arkina ereyga mucraba adigaa garan karaa adigu magacaaga qof kastaba magacaaga qiyaas inuu mucrab yahay iyo inuuna mucrab ahayn mucrabku laba xarakoo kala duwan buu qaataa eeg muxamed laba xarakoo kala duwan buu qaadanaya waayo aayad qur muadinku muxuu yidhaha markuu adimayo wa ashhadu ana muxamadan eeg ana muxamadan wuu kordhiga kol hadduu ereygu laba xarako oo kala duwanba qaato waa mucrabe ogow mabni ma aha mucrabku waa ka laba xarako oo kala duwan qaata ayaa mucrab la yidhaha haddaba waxaa jira culimo magucu hadduu alif ku dhammaado sida muusa iyo ciisa oo kale isagoo mucraba ayaa laga yaabaa hal xaraka inuu qaato haddaba waa mucrab laakiin hal xaraka ayuu sitaa mushkilad male markaa kaasi mucrabkii waxaynu ku tilmaanay inuu yahay kelmadda xarakooyin kala duduwan qaadan karta ayaa mucrab la yidhaahdaa baynu nidhi halka waxaynu ku arki doonaa binahana waynu arkaynaa laakiin aqsaamta icraabka aan eegno wa aqsaamuhu icraabka qaybihiisu arbacatun afar weeyaan icraabku afar buu u qaybsamayaa rafcun rafco weeyaanka koobaad wa nasbun nasbo weeyaanka labaad wa khafdun khafdo weeyaanka saddexaad wa jasmun jasmo weeyaanka afraad iraabki imisu inoo noqday afar buu inoo noqday rafco iyo nasbo iyo khafdo iyo jasmo afartaasu noqonaya hadaba afartan waxaa loo qaybini ilan waxaa la icraabaa waa ismi iyo ficil une xarafka lama icraabo kolka ismiga qaybtee mucraba baynu nidhi ismigu saddex qaybood buu ahaa ismi daahira ismi damiire ismi mubhama qaybtee mucraba daahirkoo qura ayaa mucraba oo sideed ahaa ficilkuna saddex qaybood buu ahaa maadi iyo amar iyo maadi iyo amar iyo iyo mudaaric yaa isna mucrab ahaan jiray mudaaric welibana laba nuunood ka maran labada nuunood maxay ahaayeen nuunu tawkiid iyo nuunu niswa hadaba ficil mudaaric iyo ismi daahir ah ayaa horta mucraba ama waa koob iyo tobanoo ismiga daahirkiihina waa sideed ficilka mudaaricna waa saddex sidaynu dareemayno wa aqsaamuhu icraabka qaybihiisu arbacatun afar weeyaan rafcun rafco weeyaan ka koobaad ficil iyo ismiba wuu galaa waa mushtarag maxaa tusaale u ah ereyga rafcun ah waxaa la odhanayaa yejlisu muxamedun yejlisu waa ficil wuuna rafcisan yahay muxamedunna waa ismi wuuna rafcisan yahay wa nasbu nasbo weeyaanka labaad ficil iyo ismiba wuu galaa waxaad odhani eh, lan adriba caliyan lan adriba caliyan adriba waa ficil nasbisan caliyanna waa ismi nasbisan wa khafdun khafdo khafduhu yuu u gaar yahay asmaada ayu u yahay marartu bimuxamadin wa jazmun jazmo weeyaan jazmuhu yuu u gaar yahay afcaasha ayuu u gaar yahay haddaba waxaad ogaataa rafcaha iyo nasbuhu inay mushtarag yihiin marka marfuuc laga hadli doono marfuucaasi asmaana wuu ka iman oo sideedii ismi dhaahir afcaalna wuu ka iman oo saddexdii ficil mudaaric koob iyo toban buu noqonayaa marfuucu markaa nasbaha marka laga warbixinayo mansuubku isna koob iyo toban buu noqon sideedda ismi daahir iyo saddexda ficil mudaaric khafdaha marka laga warbixinayo sideedda ismi dhaahir oo qura ayuu u gaar yahay jasmaha marka laga warbixinayo saddexda ficil mudaaric oo qura ayuu isna noqonayaa wa aqsaamuhu icraabka qaybihiisu arbacatun afar weeyaan rafcun rafco weeyaan wa nasbun iyo nasbo weeyi wa khafdun iyo khafdo weeyi wa jasmun iyo jasmo falil asmaai asmaadii waxa u asmaadaasi waa asmaadee asmaada falil asmaai laleeyahay waa imisa tira ahaan waa imisa waa falil asmaai asmaadii waxa u min daalika kaa waxa uga sugnaaday ismu ishaarahaasi waa ayo min daalikadaasi waa ayo waa afartii icraab alrafcu rafcaa u sugnaaday wanasbu iyo nasbo walkhafdu iyo khafdo walaa jasma wax jasmi'ihi fiihaa asmaada dhexdeeda ma aha asmaada lama jasmiyo oo waa mamnuuc welil afcaali afcaashiina waxa u sugnaaday min daalika kaa xaggiisa waxa uga sugnaaday alrafcu rafco iyo wanasbu nasbo iyo waljasmu jasmo saddexdaasaa ficiladiina u sugnaaday walaa khafda wax khafdi ihi fiihaa dhexdooda ma aha lama khafdin karo buu ku yidhi haddaba waxaynu isweydiinaynaa talow maxaa khafdahana asmaada loo siiyey jazmahana afcaasha loo siiyey waa su-aasha aan isweydiinayno horta su-aasha jawaabteeda sax carabbaa markay hadleen ayaa ismigiina ku hadlay isagoo khafdisan ficilkiina ku hadlay isagoo jazmisan inana carab baynu raacaynaa hadday noqoto carabi maxay sidaa ugu kala qaybiyeen hadalkoogana ragga qaar baa cilladaa isku dayayo waxay yidhaahdeen waa litacaadul khafduhu sidaynu ognahay waxoogaa culaysaa ku jira ismiguna fudayd baa ku jira ismiguu sidiisa uu fudud yahay oo ismiga maxaa fudaydiyey yaase miisaamay ismigu inuu fudud yahay halkee lagu miisaamay ismiga waxaa lagu miisaamay marka macnihiisa la eego macnihiisu waa waaxid asal haddaad muxamed eegto muxamed waayo dee waa qof un sow maaha waa qof un waa waaxid ismiga madluulkiisu waa waaxid halka ficilku uu culus yahay oo madluulkiisu waa laba shay ficilku laba shay buu ku tusaa ereyga jalasa laba shay bayna tusaysaa waxayna tusaysaa masderka juluus ah fadhiisi wayna tusaysaa waktiga maadiga ana wayna tusaysaa jalasa waa saban tegey iyo masder fadhiisiya akala waa cunid iyo wakti tegey sayakulu waa cunid iyo wakti soo socda kolka ficilka macnihiisu waa laba ismiga macnihiisuna waa waaxid kolka mayayna kala fududayn asmaada iyo afcaashu yaa culus waxa culus afcaasha oo xagga macno ahaan iyagaa culus kolkaa jazmuhu jazmuhu waxa weeyi waa wax maran meel maran weeye sukuun weli ma qortay sukuunka bal qora hadda sukuun yar qora sukuunka see loo qoraa sukuunku muuna zero ahayn zerogu muxuu ah wax maran weeyaan sidiiba sukuun marka la tacriifinayo waxaa lagu tacriifiyaa asukuun huwa xadfu lxaraka baa la yidhahdaa waa xaraka la xadfay sidaa darteed waxaa khaldamay ragga qaar baa ku odhanaya kelmaddaa xarakadeeda ka xadaf oo sukuun meesha keen war sukuunku wax la keena maaha dee sukuunku wax meel laga soo qaado oo la keeno maahee waxa weeye wax madhan wey markaad xadafto xadafkaa laftiisaaba sukuunkiiya waayidaa meesha xarakada laga waayey ayuu sukuunku si toosa iskaga imanaya haddaba waxaa la ogaaday jasmuhu inuu yahay wax iska madhan jasmuhu waa meel madhan meeshaa madhani waxay ku habboon tahay kii cuslaa in lagu taageero ki cuslaa la siiyo ficilkaa la siiyey jasmihii eeg khafduhu waa wax culus oo khafduhu maxaa cusleeyey kasrada marka lagu hadlayo bal kasro ku hadal debnahaagii oo dhan baa hoos aadaya kolkaa culays baa ku jira ka culusna ismigaa la siiyey si ay isku soo kabaan ka fududna ficilkaa la siiyey ila ficilkaa cuslaaye felil asmaai asmaada waxa u sugnaaday waa sideed ismi min daalika icraabkaa afarka ah afarta ah waxa uga sugnaaday alrafcu rafcaa u sugnaaday wanasbu nasbo ayaa u sugnaaday waalkhafdu khafdo ayaa u sugnaaday walaa jasma wax jasmi ihi fiihaa asmaada dhexdooda ma aha welil afcaali afcaashiina waxa u sugnaaday min daalika kaa hore waxa uga sugnaaday alrafcu rafcaa u sugnaaday wanasbu nasbana wuu u sugnaaday waaljasmu jasmana wuu u sugnaaday walaa khafda fiihaa khafda kuma jiro binihiibuu hadda bilaabayaa sheekhu haddaba culima intaynaan binaha bilaabin sheekhu muxuu icraabka u ilan icraabkiibuu horraysiiyeye oo binaha iyo icraabka icraabka u hormariyeye maxaa sheekha talow icraabka u horraysiiyey wuxuu icraabka u hormariyey waa lisaalatihi lisaalatihi wey waa kow icraabka iyo binaha icraabka ayaa ka asalsan horta asaalada wuu hormariyey walisharafihi wuuna ka sharaf badan yahay waayo maxaa icraabka sharafta u yeelay icraabka khaladka ayaa la yskaga ilaaliyaa akhdaada iyo gefgefka iyo dhacdhaca waxaasaa la yskaga ilaaliya akhdaadaad iskaga ilaalinaysaa wuu ka sharaf badan yahay markaa ah. wa sharafi maxalihi waa qodob saddexaad icraabku halkuu galo iyo binuhu halkay galaana way kala sharaf badan yihiin icraabku halkuu galo asmaada kamid mid asmaada iyo afcaasha asmaada ayaa dee sharaf badan sidaas ayuu u hormariyey ereyga icraab ah ka hadalkiisa sidaas ayuu u hormariyey binahana dibbuu inoogu riday hadaba culimo binaha saddexdii kitaabeen soo marnay gaar ahaan kitaabkeenii la odhan jiray soo sheega saddexdeennii kitaabeen soo marnayba binaha si toosa ugama in hadlin binaha marka la doonayo ma ishaarooyin yaryar mise si rasmiya si rasmiya binaha loogama hadlin bal binaha aynu eegno walbinaau binuhu ereygan bini'ihi luqada waxaa lagu yidhaana waa inaan tilmaano istilaaxa nuxaadda waxa lagu yidhahna waa inaan tilmaano luqada ereyga binaa waxaa loo yaqaanaa binuhu waa wadcu shayi baa la odhan jiray in wadcu shayi calaa shayin calaa sifatin yuraadu biha hubuut waxaa la yidhaahdaa binaha wadcu shayin calaa shayin waa shay shay la saaro shay shay la saaro calaa sifatin qaab loo saari yuraadu bihaa looga jeedo ahubuutu hubuut looga jeedo hubuutku waa haabit wax degan oo asal ah oon isbedelaynin ayaa looga jeedaa waa dhiskeennii oo kale dhiskeennu muna in jaajuur laysa saaro ama dhagax laysa saaro ama dhoobo laysa saaro miyuuna hayn dhiskeennu waa dhiskii caadiga ahaay oo kale un binaa haddaba waa wadcu shayin calaa shayin calaa sifatin yuraadu biha hubuut baa loo yaqaanaa binaha marka luqa ahaan la joogo isdilaaxa marka binaha la doonayo kuufiguna sibuu ku tilmaamayaa basriguna sibuu ku tilmaamayaa ila soco labadii madhabunbaa ku jira ee iraabka ku jiray kolkaa kuufigu wuxuu binaha u yaqaanaa luzuumu waa kan sheekheenu ka hadlay sheekheenu sidaba tacriifka kuufigu qaadanaya wlbinaau binuhu luzuumu aakhiri lkelima waa kelmadda aakhirkeega laasimidda uu laasimayo xarakatan waaxidatan xaraka qura xaraka qura ayuu laasimayaa sida haaulaai oo kale ereyga haaulaai waa kuwan saw maaha ragna way noqon karaan dumarna way noqon karaan ereyga haaulaaihi haaulaai bal hadda yaa faacil ka dhigaya haaulaai oo faacila yaa keenaya jaaa haaulaai kuwanaa yimid eeg faacilkuu godnaan jiray faacilkuu godnaan jiray laakiin haaulaa'ida waa la kasrinaya maxaan odhanayaa jaaa haaulaai waan iska kasriyey oo waaba faacile maxaan u kasriyey dee waa mebni kol hadduu shaygu mebni yahay laba xarako kala duwan ma qaatee xaraka waaxida buu sitaa haddaba haaulaai laazimidda ay kasraha laasimtay luzuumkaasaa bine la odhanaya hadda kasrada lafteeda ma aha siduu kuufigu qabo lama arko binaha waxa weeye kelmada xarafkeega u dambeeya laazimidda uu xarako qura laazimayo ama sukuun qura laazimayo haaulaai kasraha luzuumka ay laazimtay kasraha laftiisa maahe luzuumkaa binan la odhanaya waa siduu kuufigu qabo basriga oo ninkii culimmadu ay u bogeen madhabkiisa waxaa bina loo yaqaanaa haaulaai kasraheega xarakada waa la arki karaa kolkaa binaha ardayga bina itusku yidhaahda haddaad madhabka basriga doonayso waa kasraha haaulaai saaran baa bina la yidhah baad odhan walbinaau binuhu waa luzuumu aakhiri lkelima kelmadda aakhirkeegu laasimidda uu laasimayo xarakatan xarako uu laasimayo naxwu haaulaai sida haaulaai oo kale ow sukuunan ama sukuun uu laasimayo naxwu man wa kam oo kale man iyo kam sukuun bay laazimaan binuhu afar buu u qaybsamay sidii icraabkuba afar ugu qaybsamay wa anwaacuhu noocyadiisu arbacatun afar weeyaan damun damo weeyi wa fatxun fatxa weeyi wa kasrun kasro weeyi wa sukuunun iyo sukuun binuhu afartaa ayuu noqonayaa haddaba waa la damiya damaha markaan doonayno culimo saddexda qayboodba damuhu wuu galaa ismi waxaad arkaysaa dame lagu bineeyey ismi dame lagu bineeyey waad arkaysaa ficil dame lagu bineeyeyna waad arkaysaa xaraf dame lagu bineeyeyna waad arkaysaa mayla socotaa hadda saddexdaba damuhu wuu galaa maxaa ka mid a ismi la damiyey ismi la damiyey miyaad aragteen waa xayu kelmadda xayu een marka dhaweyd soo maraynay mebni bay ahayd oo weligeedba way iska damisan tahay uun waa xayu damana lagu binay waana ismi haddaan doonayna ficil la damiyey qaala laamkeega bal waa waawiljamaaca ku dar maxaan odhanayaa qaala markaan leeyahay way waxay leeyihiin markaan leeyahay qaaluu baan odhan qaaluu laamkii waan godaya waa ficil maadi oo dambe lagu bineeyey haddaan doonayo inaan xaraf la damiyey aan ku tuso mundu baan odhan ama mundu kelmadda mundu ihi waa xaraf xuruufuljarka ka tirsan damaana lagu bineeyey wa fatxun fatxo weeyaan fatxahana saddexdaba way gelayaan ismi la fadxinayo markaan doonayno waa ayna ayna waa ismi fatxaana lagu bineeyey ficil la fadxinayo markaan doonaynana waa jalasa jalasa waa ficil fatxaana lagu bineeyey xaraf la fadxinayo markaan doonayno waa laka laamka ku jiro oo kale laka ama wowga waawulcadafka ah markaad leedahay walxamdu wa wadaasoo kale fatxaa lagu bineeyey kasraha ayaynu doonaynaa kasraha waxaa lagu bineeyaa asmaada iyo xuruufta oo qura laakiin ficil lama kasriyo kasraha ficilku ma galo waa ka mamnuuc waxaynu ognahay eh, ismi la kasrinayo waa amsi ama haaulaaidii hadda aan maraynay haaulaai waa ismi la bineeyey kasraana lagu bineeyey markaan doonayna xaraf kasre lagu bineeyeyna waa bismillaahi ba'da ku jirta ba'du waa xaraf jaar waxana lagu bineeyey waa kasro ficil la kasriyaase ma jiro oo kasre lagu bineeya haddii imshi ka waran lagu yidhaha imshi imshi lugee oo kale marka lagu le imshi ila lmasjid ereyga imshi a ah, kasru ku dhammaadaa saw ma aha waxaa lagu bineeyey kasraha maahae xadfu xarfulcilla wahiyalyaa waalkasratu qablaha daalatun calayha ayaa loo yaqaanaa sukuunkii baynu haynaa sukuunku saddexdaba wuu gelayaa ismi la sukuuninayo ayaa jira waa man iyo kam labadan hadda aan soo sheegaynay man iyo kam ficil la sukuuninayaana wuu jiraa jalastu baan odhanoo siinka eega jalastu anaa fadhiistay markaad leedahay jalastu siinkaa waad reebaysaa jalastu ku jira xaraf la sukuuninayaana wuu jiraayo am oo kale markaynu leenahay am ama ow sukuun baa lagu binaynaya wa anwaacuhu binaha noocyihiisu arbacatun afar weeyaan damun damo weeyaan wa fatxun fatxo weeyaan wa kasrun kasro weeyaan wa sukuunun sukuun weeyi waxaynu ognahay binihiina inuu afar nooci noo noqday ayaynu halkaa ku haynaa haddaba kelmadda mabniga la yidhaha waa inaan baranaa ilan afar qodob baynu isku ballan qaadnay in la barto icraab iyo mucrab ma la kala garanaya icraab iyo mucrab mucrabku muxuu ahaa mucrabku yaa ii sheegaya mucrab mucrabku waa kelmadda laba xarako kala duwan qaadan karta baynu nidhi hadaba ada qaacidada mucrabka jeebka ku haystee jeebka kala soo bax kelmad kaste ood u baahato inay mucrab tahay inaad ogaato waxaad eegtaa laba xarakoo kala duwan ma qaadanaysaa hadday laba xarako kala duwanba qaadato inay mucrab tahay baad markaa go'aamini waa mucrab baad odhanaysaa kelmaddani mebnigu haddaba waa kelmada xaraka qura u qaadan karta kelmada oo dhan baa mucrab la odhanaya kelmada oo dhan iminka ulaai saw kasro qura ma sidato haa ulaai oo dhan baa mebniya man oo dhan baa mebniya kam oo dhan baa mebniya kelmadda idil ee xarakada qura sidata ayaa horta mebni la odhanaya binuhuna waa kelmaddaa xarakadeedan u dambaysay ay laazimayso ama lusuumka ka dhig ama xarakada lafteeda ka dhig iminka muxamadun mucrab iyo icraab yaa i kala tusaya mucrab iyo icraab haddii mucrabka la doonayo muxamedun oo dhan baa mucraba haddii icraab la rabana muxamedun xarafkeega u dambeeyo oo daalka ah, xarakadiisu isweydaarashada ayaa icraab la odhan ama xarakada lafteeda icraab la odhan waad ila fahanteen baan ayaan u arkay haddaba waxyaabaha mebniga ee la bineeyaa waa imisa kelmadu sagaal bay ahayd sidaynu culimo ognahay kelmadu imisay ahayd sagaal ismigu imisuu uqaybsami jiray ismigu saddex ismigu saddexduu uqaybsami jiray maxay kala ahaayeen ismi daahira iyo ismi damiira iyo ismi mubhama ficilkuna imisuu qaybsami jiray saddex ficil maadiya iyo ficil mudaarica iyo ficil amar ah xarafkuna imisuu qaybsami jiray mukhtasun bilismi iyo mukhtasun bilficli iyo mushtarak saw sagaal maaha aha sagaalkaa laba qodob oo qura ayaa mucrabkaa ah. laba keliya ayaa mucrabkaa ah. sagaalka ayaa mucrabkaa ah baynu nidhi laba labadaasi waa ismiga daahirkaa iyo iyo ficilka mudaaric oo laba nuunood ka madhan imisaa soo hadhay sagaalkii markaa laba ka saaray toddobada soo hadhayna mebnigaa weeyaan haddaad haddaba aragto damiir dhan waa mabni haddaad ismi mubham oo dhan aragto waa mabni mayla socotiin ilaa alladani iyo dee haadaani labada musanaha mooyaane haddaad aragto ficil maadi o dhan waa mebni haddaad aragto ficlu amar oo dhan waa mebni haddaad saddexda qaybood ee xuruuftu ay ka koobanti ka kooban tahayba aragto mebni bay noqonayaan walismu ismigu darbaani waa laba qaybood mucrabun midi waa mucraboo waa la icraabayaa wa huwa alaslu isaga ayaana asal ah walismu ismigu darbaani waa laba qaybood mucrabun waa mucrab oo waa la icraabayaa wa huwa alaslu isaga ayaana asal ah asmaada qaar waa mucraboo waa la icraaba waana qaybta asalka ah weeyi wahuwa mucrabku mucrabkiibuu halkan ku sharxaya maa sha allah wahuwa mucrabku maaka weeyaan tagayara uu doorsoomayo aakhiruhu aakhirkiisu bisababi alcawaamil cawaamisha sababtood addaakhilati gelaysa calayhi dushiisa mucrab waxaa loo yaqaanaa kelmadda xarakadeeda dambe ay doorsoomayso imaa lafdan lafdiga inay ka doorsoomayso ka zaydin wa camrin oo kale weeyi wa imaa taqdiiran iyo taqdiirta inay ka doorsoomayso oon la arki karaynin naxwu muusa walfataa oo kale weeye wa mabniyun iyo mabni weeyaan ismigii mebni iyo mucrab buu u qaybsamay imisaa asmaada mebniya baynu nidhi waxa mebniya damaa'irta iyo iyo mubhamka mucrabkuna waaba daahirka uun wa mabniyun iyo mebni weeyi mebni maxaa loo yaqaanaa waa kelmadda xaraka qura uun qaadata ee laba xarako kala duwan aan qaadan karayn wa huwa alfarcu waana farac mabnigu wa huwa mebnigu maaka weyi laa yataghayaru una isbedelaynin aakhiruhu aakhirkiisu bisababi alcawaamil cawaamisha sababteed iskuma bedelayo adaakhilati galaysa calayhi dushiisa asmaada mebnigaa ila eg kalmudmaraad waa damiirada oo kale damiir oo dhani waa mebniyo ogow haddaba waxaad ogaataa markaad tidhaa jelesti jelesti waa maxay macnaheegu jelesti jelesti waa maxay macnaheegu waa waad fadhiisatay oo inana weeyi waad fadhiisatay oo inana yaa hadda faacilo jelesti markaan idhaa yaa faacilo jelesti markaan idhaa taada kasrisan saw maaha maxaa loo godi waay ila faacilkuu godnaan jiraye dee waa mebni mebni shayga mebnigii wuu xanuunsanayaayo xaraka kama muuqato xataa hadday ka muuqato xarakadii godaalka ahayd odhan maysid waa faacilka godaalkiisii ilan waa mebnibe jelesti taadaasi hadda way kasrisan tahay waa mebni waa mebniyun cala eh, alkasri baad or fi maxalli rafcin haddaan jelesta ku idhaa yaa faacilo jelesta markaan ku leeyahay taada kor dhigan saw maaha waa faacile maxaa loo godi waaye dee waa mebniyo waa fi maxaali rafcin haddaba jelastu markaan idhaahn tada godo jelastu markaan idhan tada godo godaalkaasi ma kii faacilkaa tadaa godan godaalkaasi ma kii faacilkaa nay maaha kii faacilka waayo kelmadan tadiihi ama damiirkiihi waa mebniyo xataa ka godan godaalkiisu godaalkii icraabka maaha waa godaalkii binaha waad la socotaa baan umalayn kalmudmaraati waa damiirada oo kale damiiradu dhammaan waa mebni wa asmaai shardi asmaada asmaau shardiga la yidhaah oo kale weeye iyaguna waa mebni asmaau shardigu haddaba damiirka talow sababta loo bineeyey muxuu noqonaya ama ismi oo dhan horta maxaa loo bineeya sababta ismiga loo bineeya camridigaa inoo soo sheegay muxuu inagu yidhi waa lishibhiha alxarfa hadduu ismigu xaraf shabaho mebni buu noqdaa hadduu ismigu ficil shabahana muxuu noqdaa ardayay ismigu hadduu ficil shabaho muxuu noqdaa ismi ficil shabahay waa maa laa yansarif ismi xaraf shabahayna waa mebni sidaa ayaa loo kala yaqaanaa oo ismigu hadduu ficil shabaho maalaainsarif buu noqon ismigu hadduu xaraf shabahana mebni buu noqon haddaba xagga laga shabaho xuruuftu toddoba dhinacna waa la gaadhsiiyaa lix dhinacna waa la gaadhsiiyaa shan dhinacba sida caadiga ah ayay xuruufta laga shabahaa kalmudmaraati waa damiiradii oo kale damiirku xaggee buu xaraf ka shabahay xagga wadciga buu ka shabahay wadciga xagga wadciga ayuu ka shabahay oo damiirku waa mebni waxaa loo bineeyey lishibihi alxarfa shibhan wadciyan wadciga ayuu ka shabahay oo talo wadciga maxaan uga jeedaa wadciga culima waxaan uga jeedaa kelmaduhu qoraalka way kala leeyihiin maalan marka aan doonayo ismiga waxa ugu yar saddex xaraf ismiga yaa ugu yar baynu nidhi saddex xaraf baa ugu yar waxaana toddoba xaraf toddoba xaraf baa asmaada ugu badan imisaa ugu yar saddex imisaana ugu badan toddoba haddaba xarafkana waxa ugu yar hal xaraf waxana ugu badan laba xaraf ma isku qoraalbaa marka horeba xarafka iyo ismigu ismiga yaa ugu yar baynu nidhi ismiga saddex baa ugu yar xarafkana yaa ugu badan xarafkana labaa ugu badan isku qoraalba ma aha haddaba haddaad aragto ismigiioo soo tacadiyayo hal xaraf ku yimid ka warrama ilan damaairtu iminka jelastu markaan idhaa damiirka ismigii waa ta'da ta'duna waa hal xaraf ismigii hadii uu hal xaraf noqdo ama laba xaraf oo kaanigi iyo xarfulayn uu yahay hadduu noqdo muxuu noqonaya markaa ismigaasi miyuuna xaraf shabihin xagga wadciga wadcigu waa qoridda iyo dejinta xagga dejintii miyuuna xaraf shabihin xaraf buu shabahay sida inoo muuqata ama sida daahirka ah xaraf buu shabahay damaairtu waxaa la yidhaha xaraf bay shabaheen haddaba qaar badan ba xaraf shabahay oo hal xarafa ama laba xarafa bal waxaad ka warantiin damaairta qaar baa saddex xarafa sida naxnu oo kale naxnu naxnu miyuu xaraf shabahay ma shabihin waa mebni naxnu maxaa loo bineeyey ilan iyadu xaraf ma shabihinoo saddex xaraf bayba noqotay waxaa la yidhi marka damaa'irta qaar badani ay xaraf shabiheen ay hal xaraf noqdeen ama laba xaraf oo ka dambe xarfulan yahay uu noqday ayaa la yidhi damiirka oo dhani dariiq qura ha maro oo damiir dhan mebni aynu ka dhigno sidaa darteed damiir oo dhan ayaa culima horta mebni laga dhigay wa asmaai shardi asmaada asmaau shardiga a weeyi shardiga waynu dhiganaye la socda waxyaabaha labada ficil jazmiye miyaynaan marin man iyo maa iyo mahmaa iyo eyne iyo ayun iyo mataa iyo waxyaabihii labada ficil jasminayabaa asmaau shardi loo yaqaanaa haddaba asmaau shardigu waa mebni iminka ereyga man-a markaad qur'aanka ku aragto mebni baad or waman yacmal mihqaala daratin oo kale waman man yacmal mantaasi waa ismi ismu shardiya waana mebni maxaa loo bineeyey mantan sababta loo bineeyey waa maxay waxaa loo bineeyey xaraf bay shabahday waxayna ka shabahday xagga macnaha waayo shardi bay ku timid shardiguna sidaynu ognahay waa macaanida xarafku faa'iideeyo shardi bay ku timid shardiguna waa macaanida oo aya faa'iideeyo weeyi macaanida xuruuftu ay faa'iidayso weeyi shardigu haddaba mantan waxaa laga yaabaa ardayda qaar inay yidhaahdiin oo iyada lafteedu wadcig wadci maxaa loo odhan waaye shabah wadciya ilan laba xaraf bay ku timideen waxaa jira waxaa la og yahay ismiga markaynu leenahay saddex xaraf baa ugu yar waa mas'ale khilaafiya saddex xaraf baa ugu yar siday culimada qaarkood qabaan culimada qaarkoodna laba xaraf baa ugu yar bay ismiga leeyihiin oo ka u dambeeya uu saxiix yahay man kolkaa waa laba xaraf oo ka dambe saxiixiyo ismigaa iskale xarafkana waxa ugu badan laba xaraf oo ka dambe uu muctali xarfu cillo yahay ka dambe uu xarfu cillo yahay laba xaraf oo ka dambe uu xarfu cillo yahay baa ugu badan wa asmaa listifaami asmaada asmaa listifaamka ah ayaa iyaguna culimo waxyaabaha la bineeyo ku jiroo mebniya asmaau listifaam haddaba asmaaulstifaamka inaynaan arag baa laga yaabaa dee carabiga kalun inaan ku aragnay mooyaane man baa kamida man ardayda waxaa ku adag inay ereygan man a kala gartaan ereyga man ihi mar waa ismu shardi oo laba ficil bu jasmiyaa marna waa marna waa ismulistifaam bal hadda eeg hadduu hadduu iskaga kaa khaldan yahay laba jumlo aan kuu qoro bal laba jumlo qoro man anta bal hadda qoro man anta jumlada man anta abal hadda qor man anta ma qorteen man anta m soo maydaan qorin bal haddana waxaad qortiin waxaad tidhaahdaa man yaxfad darsahu yafuz fi limtixaan ama fi likhtibaar man yaxfad darsahu yafuz fi likhtibaar taana qor man yaxfad darsahu yafuz fi likhtibaar mayla socotaa hadda eeg ma ma nidhi man yaxfad darsahu yafuzu fi likhtibaar labadaa man midi waa ismu shardi oo laba ficil bay u baahan tahay inay jasmiso midina waa ismul istifhaam oo ficilnaba uma baahna man anta markaan idhahdo waa maxay ma ismul istifhaam ba mise waa ismu shardi waa ismul istifhaam man anta yaa tahay ku idhiye dee muxamed igu jawaab man haada haddaan idhaha ka hor man haada walaysa qawluka man haada bidaa'irihi alcurbu tacrifu man ankarta walcajamu man haada waa maxay macnaheegu kani waa iyo maaha ma ismul istifhaam ba mise waa ismu shardi waa ismulistifhaam ismu shardiga marka la rabo waxaad odhanaysaa man yaxfad darsahu cashirkiisa ka xifdiya yaa xifdiyey hadda ma aha man yaxfad darsahu cashirkiisa ka xifdiyaa yafuz fi likhtibaar imtixaanka wuu baasi doonaa miyayna tani ma istifhaam baa taasi horta istifhaam may tahay istifhaam ma aha waa ismu shardi weeyaan culima waxaa jira ereygani waa man saasay u kala duwan tahay mararka qaar ismi mawsuul bayba noqotaa bal waxaad tidhaahdaa jaaa man akramanii amsi jaa man akramani amsi mantaasi waa maxay markaana jaa man akramani amsi haddaan jaa man akramani idhaahdo mantaasi eeg ismu shardina maaha oo hadda laba ficili jismiso uma baahna ismulistifaamna ma aha oo waa kuma ma waa ismi mawsuul aladii bay u udhigantaa jaa man akramani amsi manta intaad iska tirtirta aladii ku bedelo macnuu sax buu noqonaye jaa man akramani amsi maxaan odhan karnaa jaa ladii akramanii amsi baan odhan karnaa waa sax ismi mawsuul bay noqonaysaa kolka waa inaan ogaano furuuqda udhaxeeya ay ku kala duwan yihiin wa asmaaulistifaami markaynu nidhaa culima asmaaulistifaamku waa mebni haddaba asmaaulistifaamka waxaa loo bineeyey xaraf buu shabahay xagga macnaha ayuu ka shabahay eeg asmaau shardiga iyo asmaaulistifaamku labaduba xaraf bay xagga macnaha ka shabaheen macnaha ay xaraf ka shabaheen wa asmaaulishaarati ismu ishaaruhuna waa mebni asmaada asmaaulishaaraha loo yaqaanaa iyaguna mebni bay noqonayaan asmaaishaara haddaba culima markaynu doonayno asmaaishaaraha ismu ishaaruhu waa mebni sababta uu mebni u noqdayna xaraf buu shabaho xagga macnaha ayuu ka shabahay isna sida haadaa iyo haadihi iyo haaulaai iyo wada mebni bay noqonayaan xaraf buuna shabahay xagga macnaha ayuuna ka shabahay wa asmaau lafcaali asmaada asmaaulafcaalkiihina waa mebni asmaaulafcaalka maxaa kamida waxaa ka mid a asmaada asmaaulafcaalka la yidhaah waxaa ka mid a sida hey haata iyo awah iyo xaya halaa iyo waxyaabihii lamidka asmaaulafcaal baa la yidhaha waa mebni wa asmaaulafcaalku e, xaraf bay shabaheenoo xagga isticmaalkay ka shabaheen xaggay xarafka ka shabaheen baynu nidhi asmaaulafcaal xagga isticmaalka oo isticmaalku waa maxay waxaa la yidhahdaa waxay wakiil ka yihiin ficil ficilkaasina kuma camal falayo macnihiisii unbay sitaane kuma camal falayo asmaaulafcaalku wa asmaai lmawsuulaati asmaaulmawsuulkuna waa mebni asmaaulmawsuulku mebni buu noqday hadaba culima asmaaulmawsuulka markaan mebni ka dhigayno waa aladii iyo allatii iyo eh isna xaraf buu shabahay oo xagga baahida ayuu ka shabahay baahida eeg xaraf buu shabahay xagga baahiduu ka shabahay iminka ereyga fi xarafku inuu baahan yahay sowma ogin ama ereyga fi inay baahan tahay garanayno haddaan idhaahdo naxnu fi maad garatay halkaan dhex joogno naxnu fi inagu waxaan ku dhex jirnaa halkee wa ma fi hargeysaan idhaa ma fi lardi baan idhaa ma fi ljana baan idhaahdaa ma fi lxaram baan idhaa ma fi lmasjid eeg naxnu fi markaan fiidani waxay u baahan tahay erey macnaheegan laga fahmo oo ka dambeeya ayaa loo baahan yahay naxnu fi markaan idhaa haddaba xaraf oo dhani ereyga ka dambeeyuu u baahan yahay mutacalaqna wuu u baahan yahay labadaa baahi buu xarafku qabaa haddaba ismiga mawsuul isna baahi buu qabaayo jaa ladii marka la yidhah jaa ladii kiibaa yimid lama garanayo laakiin hadaan idhaha jaa ladii akramaka amsi ka warrama akramaka amsi waa silo silo ayaa loo yaqaanaa siliya caa'id buu u baahan yahay haddaba ismigu hadduu baahi yeesho oo weligiiba wax baahan uu noqdo xarafkaa weligiiba baahi lagu ogaaye dee mebni buu noqonayaayo xaraf buu xaggaa ka shabahay baahida baahida ayuu xaraf ka shabahay waa asmaa mawsuulaat fa minhu mebniga waxaa maa yubnaa mid la binaynayo cala sukuuni sukuun lagu binaynayo naxwu kam oo kaleba wey kam waa imisa ama badanaa kamtu marna imisay noqotaa marna badanaabay noqotaa wa minhu waxaa ka mid a maa yubnaa mid lagu binaynayo cala alfatxi fatxo ka ayna oo kale weeyi ayna mar waa ismulistifaam oo ayna baytu baan ku odhan gurigaagii waa halkee marna waa ismu shardi oo ayna tajlis ajlis macaka baan ku odhan ayna tajlis meel kastood fadhiisato ajlis macaka anna waan kula fadhiisan ama ayna maa takunu yudrikum lmowt buu ilaahay leeyahay kolka ayna mar waa ismu ismulistifaam marna waa ismu shardi wa minhu waxaa ka tirsan mebniga maa yubna cala alkasri mid kasra lagu binaynayo ka amsi oo kale weeye amsi waa shalay oo kale amsi shalay wa minhu waxaa ka mida mebniga maa yubnaa cala dami mid damo lagu binaynayo ka xayu oo kale weeyi kelmadda xayu oo kale damo ayaynu iyadana ku binaynay sida meeshan inooga muuqata xayu haddaba asmaadaa uu inoo soo sheegay sheekhu ee waa mebni wina yidhi asmaau shardiga ayun baa laga reebaa asmaaulshaarahana haadaani iyo haataani baa laga reebaa asmaaulmawsuulaatkana alladaani iyo allataani baa mustane ka ah waxa kale oo dhani waa sidaa uu inoogu sheegay oo mebni buu noqonayaa shayga mebnigaa in maxay lagu bineeyo ayaa talo wanaagsan shayga mebnigaa in maxay lagu bineeyo ayaa wanaagsan hal gabay intaanan halkaa dhaafin sharuxu hal gabay buu qorayaa oo uu leeyahay amaa taraa xayu suhaylun daalican najman yudiiu ka shihaabi laamican ama kalhilaali laamican waa baxri baxru rajzi ah waxaa la yidhaaha wuxuu leeyahay gabayaagu amaa taraa xayu suhaylun daalican najman yudiiuka alhilaali saaican amaa taraa war miyaadan arkaynin xayu suhaylun xidiga suhayl la yidhaahdaa daalican halkuu ka soo booday ama uu ka dhashay najman isagoo xidiga yudii'u oo kaahinaya arlada kalhilaali baad moodaa bil oo kale ayaad moodaa saadican oo soo baxaya ama nuuraya kelmadda gabaygaa xayu suhaylina waa la wariyaa oo suhaylinka kasratayn la siiyo xayu suhayluna waa la wariyaa oo suhaylun damatayn la siiyo luqadase waxa wanaagsan damataynka waayo kelmada xayuya marfuuc baa daba dhaca majruur ma daba dhaco gabayganaa la arkay gabayganna ixtimaaluu yeeshay xayu suhaylun baa ayaa jirta oo la ogyahay gabaygan baa laakiin xayu suhaylin lagu wariyey wejiyadiisa wlslu waxa asala filmabniyi ka la binaynayo an yubna in lagu bineeyo cala sukuuni sukuun in lagu bineeyo mebniga oo dhan maxaa asal u abuu ah ina yidhi sukuun haddaba ogow qaacidaa tidhaahda wmaa jaa cala alasli laa yus'alu can sababihi wamaa jaa calaa khilaafi alasli yus'alu can sababihi waa lagu weydiini ismi la xarakeeyo xaraka lagu bineeyey ama ficil mebniyo xaraka lagu bineeyey ama xaraf mebniyo xaraka lagu bineeyey laba su'aalood baa lagaa hadduu ficil yahay ama xaraf yahay laba su'aalood waxaa lagaa weydiinayaa lima xurika almabniyu wer mebniga maxaa loo xarakeeyey waa su-aasha koobaad su-aasha labaadna lima kaanat alxarakatu khusuusa alfatxa ama lima kaanat alxarakatu khusuusa alkasra ama lima kaanat alxarakatu khusuusa adamma waxaa lagu weydiinaya xarafka iyo ficilka xarakada ku binaysan laba su-aalood war maxaa reebniin loogu binayn waayey oo xarako loogu bineeyey waa inaad halkaa su-aal jawaabahooga diyaarsato ta labaad lagu weydiinaya xarakadu maxay fatxa u noqotay ama ay kasra u noqotay ama ay dama u noqotay kan la binaynaya xarakada lagu binaynaya hadduu ismi yahay saddex su-aalood baa lagaa weydiinaya jawaabta diyaarso ismi la bineeyo xaraka lagu bineeyo waa saddex su horta kow maxaa loo bineeyeyba ilain ismiga asalkiisu icraab buu ahaaye sababta loo bineeyey waa inaad ka jawaabto lishibiga alxarfa aad tidhaahdo noocyadii shabahyadii hadda aan tirinayni mid ka mid a haddana lima baa lagu odhan war maxaa loo xarakeeyey anwaac baa jirta iyo asbaab baa jirta xarakada keenta asbaabta waa inaad iyadana ku jawaabto haddana lima kaanat ilxarakatu khusuusa alfatxa ama khusuusa alkasra ama khusuusa dama baa lagu odhan taana waa inaad ka jawaabtaa walaslu waxaa asala fi lmabniyi la bineeyaha asal u ah an yubna in lagu bineeyo cala sukuuni sukuun in lagu bineeyo wlficlu ficilku darbaani waa laba qaybood ismigiibay ka soo hadlay sawma ahayn wlficluna darbaani mabniyun mid mabniya oo la wa huwa laslu isaga ayaa asala wa mucrabun iyo mid mucraba oo la icraabayo wa huwa lfarcu isagana farca haddaba eeg ficil mebniga maxaa loo bineeyey miyaa lagu odhan ilin asalkiibuu ku yimiday laakiin ficil mucraba maxaa lagu odhanaya ficil mucraba eeg ficil mudaaric markuu mucrab noqdo maxaa loo icraabay baa lagu odhanayaa la soco ficilka maxaa loo icraabay baa lagu odhan walficlu ficilkii darbaani waa laba qaybood mabniyun mid la binaynayo wahuwa alaslu isagaa asal ah maxaa loo bineeyey laguma odhan karo wa mucrabun iyo mid la icraabayo wahuwa alfarcu isagaana faraca walmabniyu mabniguna nawcaani waa laba nooc ficilka mabnigii waa laba nooc waa maadi iyo mudaaricdee axaduhumaa midkood almaadii waa maadiga wa binaa'uhu waxaa lagu bineeyaa cala alfatxi maadiga saddex baa mid ahaan lagu bineeya ama fatxaad ku binayn ama dama ama sukuun wa binaa'uhu binayntiisu cala alfatxi fatxa ayuu ku sugnaaday oo fatxaa lagu binayn ilaa ida tasala bihi marka uu la xidhiidhsado waawiljamaacati waawiljamaaca mooyaane oo fa yudamu waa la damini waawiljamaacada waa la damin darabuu baa la odhan darabuu haddaba waawiljamaacada waa la damin markaan ku leeyahay darabuu damadii waa daahiro imise jeer bay damadu daahiro noqotaa baan odhan jirnay shan iyo labaatan jeer bay damadu daahiro noqotaa waa ficilkan waawiljamaacada sitaa xarafkuu ku dhammaan kara ma garanaysaa wuxuu ku dhammaan karaa xuruufta alif ba'da la yidhahdo imisay ahayd horta sideed iyo labaatankii xaraf buu ficilka maadi kolba xaraf ku dhammaan sideed iyo xaraf ba maadi wuu ku dhamaanaya haddaba sideed iyo xaraf wowga iyo alifka iyo ya-da saddexdaa iska reeb maxaa soo hadhay markaa shan iyo kale hadduu ku dhamaado waa dama daahira marka waawiljamaca lagu daro saddexdaa hadduu ku dhamaado ficilka maadi alif sida dacaa ama wow uu ku dhamaado sida saruwa ama ya uu ku dhammaado sida radiya saddexdaa xaraf hadduu ku dhammaado oo waawiljamaaca lagu darana waa dama muqadara dacaa maxaan odhanaya markaan waawiljamaaca ku darayo dacow baan odhan dacow kolkaa dacow markaan idhaahdo eeg wowgani waa faacilkii daco wowgu waa faacil ficilku caynku ku joogaa sow ma aha u dambeeyee la damin lahaa waa alif maqan baad odhanaysaa daco waa dama muqadara cala alif almaxduuf aliltiqaa'i saakinayn markaan maalan leenahay markaynu maalan leenahay saruwa oo kale markaan leenahay waawljamaacaha lagu daro saruwa iyadoo wowgan sidata ayaa wow kale laga dambaysiini markaasaa wowgii ficilkuu ku dhammaan jiray la xadfayaa saruwa maxaan ugu dhawaaqaa haddaba saru baan ugu dhawaaqi saru markaa xarafkii ugu dambeeyey ficilku waa wow maqan wow maqan bay damadii la maqan tahay radiya marka waawiljamaaco lagu darayo maxaan odhanaya radiya radiya raduu baan odhan raduu baan odhan raduu markaan damadii tan daadka hamoodina waa dama muqadara cala alyaai lmaxduufa liiltiqaa'i saakinayn raduudu ya-bay ku dhammaanaysay ya-diina waa la xadfay baad odhan sida darabuu oo kale aw itasala bihi hadduu in markuu la xidhiidhsado mooyaane damiiru rafcin mutaxarikin damiiru rafco mutaxariga oo xarakaysan fayaskunu fa bay halkaasi ahaan lahayd fa yusakanu ma idin yidhi ma fa yaskunu unbuu qoray sidaa iskaga daaya fa yaskunu wuu reebmayaa markaa ama fa yusakanu waa la sukuuninayaa sida darabtu anaa garaacay darabtu hadda miyaa la goday mise waa la reebay darabtu balu fiirsada ar darabtu culima miyaa la goday mise waa la reebay darabtu maxaa lagu samey waa la reebay waayo xarafka la eegayaa ta'da maahe waa daraba xarafkay ku dhammaanaysay oo xarafkeeya daraba xarafkay ku dhammaanaysa xarafkeeya ba'da wey darabtu anaa garaacay wey ama anaa safray weeye darabnaana annagaa garaacnay weeye ama annagaa safarnay weeye darabna kolkaa ba'da ayuu ficilku ku dhammaanayaa ba'diina way reeban tahay wathani ka labaad almru waa amarkii haanigu waa amar wathani almru ficilka qaybta labaad waa amar ee la binaynaya amarka afar baa mid ahaan lagu bineeya in sukuun lagu bineeyo iyo in fatxa lagu bineeyo iyo in aartaasaa lagu binayn waani aanigu almru waa amarkii wa binaauhu waxaa lagu binayn cala sukuuni sukuun sida naxwi idrib war garaac oo kale ama idribna garaaca oo kale eeg amarku sidiisa lix buu ahaan jiray horta maxaa la amraa bal caqliyan isweydiiya waxa la amro dee waa lixun lix shay baa la amraa lixda shaya la amraa waxa weye saddex rag iyo saddex dumara nin waa la amraa ninka fadhiisa maadan ku odhan karayn laba raga waa la amraa labada raga maxaad ku odhan fadhiista rag badan waa la amraa ragow fadhiista gabadha waa la amraa fadhiiso laba dumar waa la arkaa eh, fadhiista labadiinano rag badan dumar badanna waa la amraa lixdaasa horta la amraa qayb toddobaad ma soo heli kartiin ma jiro dee qayb ma jirto asal ahaan amarku waa lixdaa haddaba lixdaa marka la amrayo eega hadda labada raggii waa xadfunuun laba rag bal fadhiista ku dheh ijlisaa waa xadfunuun labada dumarkiina waa taa unbay la leeyihin oo waa xadfunuun laba dumara bal fadhiista dheh ijlisa ragga badani iyaguna waa xadfunuun bal fadhiista dheh rag badan ijlisuu inanta qurihi iyaduna waa xadfunuun bal inan qura fadhiisa dheh afartaa jeer lixdii xadfunuun baa inaga qaatay afartaa jeer maxaa inaga qaatay xadfunuun baa afartaa inaga qaatay labada raggaa labada dumarkaa eh, ragga badan iyo inanta qura afartaa xadfunuun baa inaga qaatay imisaa soo hadhay afar bay ahaayeen calaamadu waa sukuun iyo fatxo iyo xadfu xarfulcilla iyo xadfunuun amarkuna wuxuu ahaa lix ahaa lixdii afar xadfunuun baa inaga qaatay calaamadii saddex baa soo hadhay calaamadii maxaa soo hadhay saddexbaa calaamadihii soo hadhay oo dee eeg fadxihii markii fadxa lagu binaynayey markii sukuun lagu binayey markii xadfu xarfulcillo lagu binaynayey saddexdaasaa calaamadihii inoo soo hadhay amarkiina labaa soo hadhay sow laba ma soo hadhin haddaba waxaad ogaataa labada soo hadhay waa ninka qura eeg labada soo hadhay waa maxay baynu nidhi waa ninka qura iyo dumarka badan haddaba ninka qura saddexda calaamadoodba wuu qaadan ninka mar waa la fadxiyaa waa hadduu nuunu tawkiid ku jiro ijlisanna war fadhiiso ijlisanna ninka marka la amrayo fadxa ninkoo quraaba la fadxiyaaba fadxaba haddaad maqasho waa nin quroo la amrayo nuunu tawkiidka xadfu xarfulcilana waa ninkoo qura un ficilku markuu muctal yahay nuunu tawkiidna una wadan waa xadfu xarfulcila lagu bineeya xadfu xarfulcila waa nin qura marka la amrayo udcu ilaa sabiili rabbika waa nin qura waayo gabadh hadday tahay dee xadfunuun bay noqon lahayd gabadh hadday tahay xadfunuun bay noqon lahaydoo nin qura unba xadfu xarfulcilana iskale haye sukuunkana ninka waa la sukuumiya markuu ficilku saxiix yahay laakiin dumarkaa lale maxaad odhanaysaa ninka markaad doonayso eh, fadhiiso ijlis ag hadda ninkii saddex xarakaan siinaya mar ijlis baan odhan waa sukuun marna ijlisanna baan odhan waa fatxo marna udcu baan odhan waa xadfu xarfulcille haddaba jamaca dumarkiihi iyagu waxay la leeyihiin ayo sukuunka ayay la leeyihiin oo jamaca dumarkaa sidaynu ognahay waa la sukuumiya iyagana ijlisna waxaynu qaadanay wathani ka labaad alamru amar weeyi wa binaa'uhu waxaa lagu binaynayaa cala sukuuni sukuun baa lagu binayni sida idrib war garaac oo kale wadribna dumarow garaaca oo kale ilaa ida tasala bihi markuu la xidhiidhsado damiiru tahniyatin damiirka labadu markuu la xidhiidhsado mooyaane damiir labi-ihi hadduu la xidhiidhsado isaga waxa weeye xadfunuun waa labadii rag iyo labadii dumarkaa ow damiiru jamcin mudakarin ama jamca mudakarka a damiirkiisu markuu la xidhiidsado mooye waa badan waa xadfunuun ow damiiru lmu'anasati lmukhaadaba mu'anasada mukhaadabada a damiirkeegu markuu la xidhiidsado mooyaane afartaasiba facalaa xadfi nuun sida idriba idriba hadda laba macnaa leh laba ragood garaaca leedahay waa idriba laba dumarood garaaca leedahayna waa idriba wadribu waa rag badan wadribina waa inan qura wa ila lmuctalla iyo muctalka mooyaane oo facalaa xadfi xarfi lcilla xarfu cilaha in la xadfo ayuu ku sugan yahay sida iksha warbaq waqzu warduul warmi wartoogo waa nin qura uun insha allahu tacaala mucrabka ayaynu ka bilaabi doonaa cashirkeenna dambe bartaa ayuu inoogu joogi doonaa wallahu subxaanahu tacaala aclaa waaclam su-aalihii aan isweydiin jirnay waraaqihii baan kolley maanta xalqadii baa inaga maqan baan filaya kolkaas sidaa darteed su-aali waan lahayaa xalqadii haynoo xalqadda su-aalihii shan minid ayaynu wax yar isweydiin doonaa insha allah labadii xalqadood ee maalintii u dambeysay kacay mooyaane xalqadaha kale ayaa kici doona laba gurub oo ka mida waxaan samayn doonaa insha allah kitaabtii qur-aanka aydinoo soo yar laaca waxaan aada u jecelnahay inaan inaan dhammayno hadduu rabbi ogolaado suuratulkahfi inaan dhammayno welibana si deg dega inaynu u dhammayno ayaan jecelnahay kahfi suuratulkahfi ayaynu si deg dega u dhammaynaynaa culimo maanta waxaa istaagi doona biidn illaahi tacaala labada xalqadood xalqatu ibni hishaam maalintii dhaweyd bay kacday soo maaha cumar ibn cabdulcasiis xalqatu cumar ibn cabdulcasiis waxaa u soo bixi doona xalqatu ibni maalik alandalusi labada xalqadood laba nin oo ka kala socdaa hay istaagaan si aad iyo aad u gacan fudud isku taaga culimo ma umar hayaa cumar ibnu cabdulcasiis ma la hayaa xalqaddaa ma la hayaa haye haye istaaga cumar ibnu maalik alandalusi iyo cumar ibnu cabdilcasiis labadaa xalqadood ha istaagaan haye sheekh maxamed iyo cabdulqaadir waa si wanaagsan waxaynu eegi doonaa culima waan yar koobkoobaynaayo deg deg baan uga baahan nahay bal waxaad ila eegtiin aayadda toddobiyo tobnaad wataxsabuhum ayqaadan wahum ruquudun ونqلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باصد ذراعيه بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا aayadda qur'aankaa sheekh maxamedow adigaa ku horaynaye waxaad soo saartaa inta daraf ku jirta waa aayadda toddobiyo tobnaad ee sideed iyo tobnaad baan doonaya aayadda sideed iyo tobnaad inta daraf ku jirta soo saar aayadda ah suuratlkahfi aayadda sideed iyo tobnaad inta daraf ku jirta ayaynu rabnaa laba daraf ayaa ku jira aan kula eegno waa yahay labada darafna kala tus daat alyamiin iyo daat shimaal jazaaka allahu khayran imise ficil maadi baa cabdulqaadir oo aayaddaa ku jira ficil maadi imise cabdulqaadir oo inoo haysaa saddexdaa noo tiri iطalacta waa ko wallayta waa laba muli'ta waa saddex jazaaka allahu khayran sheekh maxamed aayaddaa imise xaalaa ku jira imise xaalo ayaa aayaddaa ku jira وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باصد ذراعيه بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا هل با كجرا وريا وكادو كادي هي هل حالا كجرتا نعم كفى إذا سجانسكا شيخ هل حالا كجرتا بيقول صدح حالا ayaa ku jirta waa war cusube eh. de waad laba noqotay laakiin halkaasi ya ya labaad ku adkaysanaysaa waayahay eh, ii sheeg labadaa balti sheeg ya jazaaka allahu khayran eh, labada gurub baa waa laydinka kala faa'idaysanayaa hal arday kici hal arday oo jamaacadaada ah kici nacam nacam iskada xagga dambaa laga kacay sheekh axmed baa xagga dambe ka kacay haye sheekh axmed imise xaalo ayaa aayaddaa ku jira laba xaalo labadaasi maxay kale yihiin wa hum ruquudun jazaaka allahu khayran haye waa kow waad haysaa sheekha ka baydhin wa kalbuhum baasitun iska fadhiisa labadaa meelood waa laba xaalo oo labadaasina laba jumlo ah cabdulqaadir waxaan ku weydiiyey imisa masder baa aayaddaa ku jira imise mafcuululmutlaq ayaa aayaddaa ku jira mafcuululmutlaq imise ayaa aayaddaa ku jira waxaad odhan kartaa saddex baa ku jira toban baa ku jira waxbaba kuma jiraan wax alla waxaa doonta si alla siday kula tahay uga shaqee qasabna maaha dee qofka inuu haddaa tiracayiman keeno waa waa nooc maa imtixaan weeyaan waxbaba kuma jiraan jazaaka allahu khayran waxbaba kuma jiraan sheekh maxamed aayaddaa imise mafcuulun bihi baa ku jira aayaddaa imise mafcuulun bihi ayaa ku jira y kuma jiraan bui muhim maaha ya haye miduun baad moodaa cabdulqaadir oo ka faa'iidayso weli raggu ma kala badin hadda ma midba sidheertiin jumhuurta waa runta jumhuurtatiyo jumhuurta waa sax wey haye midbaad sidheertiin waa sax waad saxan tahay cabdulqaadir haye naam naam sheekh cabdulqaadir waktiguna way nagu socdaa hal sheekh sheekh cali baa hadda kadib daqiiqadaha inoo haynaya sheekh caliow qof kaste hal minidun baynu ogolnahay hal minid oo qura inuu ku fikiro waaxid minid maxaa tidhi afar baa ku jira jazaaka allahu khayran afar baa ku jira afartaa noo sheeg markaa afar baa ku jira afartaa noo sheeg haye maxaad tidhahdeen taxsabu labadeeda mafcuul waa laba nuqallibuhumta waa saddex ya haye waa taxsabu labadeeda iyo nuqallibu xabaddeeda saddex baan hayaa kii afraad baa kuu dhiman wuu ka dhacay soo maaha wuu kaa dhacay cabdulqaadirow haye waa masaladii sheekh maxamed baad ka faa'idaysanaysay soo maaha jumhuurtaa loo bandhigayaa masalada jumhuurta loo bandhigaa ma aha masale idinka idiin taalla labadiinna midna looma tirinayo haye nacam sheekh xuseen xabadda afraad ku dar taxsabu saddexdeeda waa la gartay nuqallibu xabaddeedana waa la gartay haye xabad afraad baa jirtee soo der ya alayhim tamiya alayhim waa jaariya majruur waayahay waa culimayaan yaanu dhiibnaa ba labadaa shee sheekha soke ya rucban may sheekh cali waa diraacayhi jazaaka allahu khayran waa kelmadda diraacayhi awey waxaan doonayaa sheekh maxamed baa su-aasha lahaa soo maaha adiga cabdulqaadir waxaan ku weydiiyey aayadda may tan adigaa lahaa aayad tan imika la baadhayaadaa lahaa cabdulqaadir tiisii wey cabdulqaadirna waxaan ku weydiiyey imise mafcuulu min ajlihi ayaa ku jira aayadda ah imise mafcuulu min ajlihi ayaa aayaddaa ku jira hadduuna mafcuulu min ajlihi ku jirin kumaba jiro ayaad odhan kartaa si alla siday kula tahay baad uga jawaabi waxba maxamedo ishee maxamedo ka faa'iidayso daqiiqadihiina way inoo socdaan hadda mafcuulu min ajlihi maxaad haysaa sheekh maxamedow ya ay qaadmay yaa ka faa'iidaysanaya nacam labadaa ii sheeg waa firaaran iyo rucban welibana firaaran xaalaa ugu wanaagsan oo laga dhigaa laakiin labadaaba waa la qaadan karaa firaaran iyo rucban rucban waa mafcuul min ajli firaaran xaalana waa laga dhigi karaa oo min tacbiir masder wayraadati ismi mafcuul mafcuul min ajliina way noo noqon kartaa shukran jaziilan culimo gebagabada su-aasha cabdulqaadir baa lahaa soo maha sheekh maxamed oo imise faacil baa ayadaa ku jira walow mustatirba ha ahaado inta faacil ee aayaddaa ku jira soo tuur shan baa ku jira cabdulqaadir oo ka faa'iidayso watigii malaa waa gebageba soo ma mise u dhacay mise waa caadi waay cabdulqaadir afartaa sheeg waa sax waad saxan tahay taxsabu faacilkeyga waa kow nuqallibu faacilkeyga waa laba idalacta waa saddex lawalayta jazaaka allahu khayr afartaa faacil amaymay taasi maahe taasi ma aha taasi faacil maaha waa naaibu faacil mulibta waa majhuule naaib faacil wey y ya waa naaibu faacil ya maxaa tidhi ha baasitun ismigaasi wuu qaadanaya lakin inta badan ismiga faacil waxba lama qiimeeyo gebagabada su-aasha inoogu dambaysa aakhir su-aal weeyi oo aan doonayna inaynu qaadanno hal arday baan doonayaa welibana waxaan jecelahay si su-aaluhu ay ragga u wada gaadhaan xalqadahaas eh, xalqadaada marka lagu kicinayo guddoomiyuhu inuu ha istaago laakiin yuuna qaadanin kolba xalqadda cid isagaa garanaya liiskae eh. cid xalqadda kamid a ha kiciyo kolka xalqadaada saxo qofkii kaca saxo yuuna maalintan soo socota isagu kicin intee xalqadda la jebinayo uu usoo gurmado mooye looma baahna inuu kaco kolka insha allahu tacaala su ugu dambaysa jumhuurta iskale waxaan dhex dhigayaa culimada ardayga ugu hor jawaabana aan ka rabaa imise mudaafun ilayhi ayaa aayaddaa ku jira imise mudaafun ilayhi ayaa aayaddaa ku jira qofka ugu hor jawaabay saddex buu yidhi jazaakum allah khayr qolada afar tidhi baa garatay sheekh cali bal afartaa sheeg sheeg waa alyamiin wey ko ashimaal waa laba diraacayi maa tidhi sheekh ya ha waan ku fahmey lakin waa laga horeeya baan ku leeyahay may baasitun maaha ha kelbuhum humta ku jirta waa saddex diraacayhi waa afar jazaakum allahu khayr culima bartaasay inoogu joogaysa wallahu subxana wa tacala alam